shaqo kastoo nin qabtana gabaruna wax ka qabato xafiis kasta gabaru waa inay ka soo jeedo dii xafiis la arko aan gabaru ka soo jeedin waxaa la leeyahay xafiiskan waa xafiis argagixiso walidaa sidaas daraaddeed dad badan xataa iyagoon ogeyn og inay arrintaasu sax ahayn ayay waxay xaafiisyadooda ku gurayaan gabdho markaasaa gabar iyo nin ajnebi kalea isla fadhiisanayaan ama caafimaad ha ka shaqeeyeen ama dan kale ha ka shaqeeyeen keliya iyaan la dhihin xaafiiskan ama shirkadan amase qoladaanu waa argagaxiso marka waa loo nuglaaday cadowgiiyaa loo nuglaaday afkaartoodiyaa la dhaqan gelina marka fataqi llaaha ilaahay ka baq ayatuhal uktu walaashaan almuslimatu muslimadahay walaa tankhadici ha ku dhagramin ha ku sirmin bihaadihi dicaayati dicaayadan dicaayadan almuqridati ee ujeeddada iyo danta leh fa inna waaqica nisaa dumarka xaqiiqadooda allaatii dumarka in khadacna ku sirmeen bihaa dicaayadaas dumarkii hadda ka hor ku sirmeen khayru shaahidin markhaati ayagaa u khayr badan wax markhaati laga dhigto kuwaasa u khayr badan siday xaaladoodu maanta tahay sida ay marayaan rag ajnabi kaa inay afar iyo labaatan saac ay ku dhegan yihiin oy salaamayaan oo ismucaanaqaynayaan oo isla safrayaan oo isla cunayaan isla kala fara dulliga iyo dandarrada soo gaartay diinkoodii akhlaaqdoodii sharaftoodii kuwaasaa wax lagu cibro qaata ah dulliga iyo musiibada ku dhacday khayru shaahidin fa ina waaqica nisaa dumarka xaqiiqadooda allatii dumarkii inqadacna ku sirmeen bihaa dicaayadda gaalada khayru shaahidin wax marag laga dhigto asagaa u khayr badan calaa fasaadihaa dicaayaddaas fasaadkeedana markhaati ka ah iyo wa fashalihaa inay tahay fakrad oo faashilo ahoo fashilantay sideedana wa tajrubatu tijaabadu khayru burhaanin daliil ayadaa u khayr badan shayga waxyaalaha la daliishado marka la leeyaha waryaa fakradan ma fakrad naajixa oo guulaysayda mase waa fakrad faashil ah waxyaalaha wax lagu ogaado tijaabada ugu weyn wa tajrubatu tijaabadu khayru burhani waa daliilka ugu khayr badan baadirii u degdeg ayatuhaa almuslima baadirii u degdeg ayatuhal uktu walaasha almuslimatu muslimadaahay bizawaaji inaad guursato u degdeg maadumti intaad daa'im tahay shaabatan gabar dhallinyaraa marquubatan oo la jecel yahay intaad da-yar tahay oo lagu jecel yahay guurka u degdeg baadirii u degdeg ayatuhal uktulmuslima gabadha walaasha muslimadda ahay bisawaaji guurka u degdeg maadumti intaad daa'im tahay shaabatan gabar dhallinyaraa marguubatan oo la jecel yahay walaa tu'akhiriihi guurka dib haw dhigin min ajli muwaasalati diraasatin diraaso sii wadashadeed waxbarasho sii wadashadeed darteed guurka dib hawgu dhigin aniga waxbarashaan sii wadana ilaa aan jaamacadda dhammeeyo guursama taas waa fash fakerkaas ka tanaasul guurka kaaga qayr badan jaamacadda iyo waxbarashadii guurso dib ha dhigin adoo xujo ka dhigana waxbarashadan sii wadanah wayga kala goya haddaan guursado walaa tu'akhiriihi guurka dib ha dhigin min ajli muwaasalati diraasa waxbarashada sii wadashadeeda daraadeed aw camalin shaqo fii wadiifatin shaqo aad ka haydo wadiifaad heshay fursad aad heshay marka shaqaad haydaa haddaan guursado shaqadaanan ku weyna had leedahay maya guurkaa kaaga qeyr badan shaqada iyo waxbarashada fa ina zawaaja guurka guurka almuwafaqa qofka la waafajiyey haddii qofka ilaahay waafajiyo guur wanaagsan huwa asagu sacaadatu ki gabar yahay waa liibaantaadii waa liibaantaadii wa raaxatuki waa raaxadaadii wa huwa guurku yacuudu asagaa bedel ka noqonaa can kulli diraasatin waxbarasho kasta iyo wa wadiifatin shaqo kastaba inaad shaqo hesho amaad waxbarasho sii wado waxaa kaaga qayr badan inaad guursato guurkaana bedel feecan ah walaa yacuudu bedel kama noqon karo canhu guurka diraasatun waxbarasho walaa wadiifatun shaqo mahma balaqaan meel kastoy gaaraan oqoontaadu meel kastoy gaarto guurkaama kaafi karto shaqada iyo lacagtuna meel kastoy gaarto guurkaama kaafi karto laakiin guurku waa kaaga filan yahay waxbarasho iyo shaqo sharaftaadu ilaalinaa diinkaagu ilaalinaa akhlaaqdaadu ilaalinaa laakiin lacagta iyo waxbarashadu diin iyo akhlaaq ku ilaalimayaan wa khaasatan waxbarashada maadiga ah quumii u istaag gabadha muslimadda ahay bicamali beytiki gurigaaga shaqadiisa u istaag wa tarbiyati owlaadiki carruurtaada tarbiyayntooda u istaag fa inna haadaa camalkaasu huwa camaluki waa shaqadaadii shaqada al asaasiyu ee aas-aaska loo nisbeeyey shaqada aas-aasiga waa taas aabbayaalka jaamacadaha dabaddaa gabdhahooda u dirayana ilaahay maalinka ay hortagaana mas-uuliyaddaas wax laga weydiinayaa gabdhihii akhlaaqdoodii luntay diintoodii luntay waxa weeyaan ummadihii ay u tageen ay ku milmeen ay ku milmeen oo waxyaalo ay dhici karto gabadha markay waddankeedaan joogto gabadha ugu akhlaaqxun wax ay ka xishooto gabadhii waxbarashada dibadda loogu diray kama xishoo karto waa ku qasban tahayba shiiq waa iska laruuray ku leedahay markaa tirado waxay tahay hoogaan ah, gabar dhan oo soomaali ah gabar soomaaliyeed oo mooto gaal la saaran ka war ah. mooto mootada xuntaa labada qof maarag labada qof ay isdaba gasho gaalay saas ugu dheganta ah, labada lugood intay labada bawdo u saartay oo waxa weeyaan saas iskugu ballaariday garbaha ku dheganta mootadaasu ku sidaa jaamcadda iyaday ku aada soo ma jeedin uganda intaasaan ku arka soo ma jeedo markaasaan mar kala hadla muxaadara anoo dhigaayo markaasaan wadaadka wadaad iska miskiina weeyaan oo maxay dhib leeda ha wadaadku wuxuuba dhibsaa yidhahdaan gaalkaas lagu dhegan ariya wadaadku waaba dambeeya adduunkaba waa ka dhacay ka war wadaad adduunkaba ka dhacsan weeye maxay dhibaata anigaba dan kale ma keliya meesha caddu igeyna gaalkaan wey gaalka miyaan dan kale kaleyan jaamacaddu igeyna koorna waa sii cuskana yaana dhicin waa cuskana gal soo ma jeedid gabadhii waxbarashay ii jirtaa jaamacada ii dhigataa ayada aaday u fiicanta gabadhan akhlaaqdeeda anaa og telefoonkan kala hadlaa waaye waa garta marka shaas shaqo maahane waxbarashana maahane dulligaas inta ka soo celidaan u guuriya inta dulligaas ka soo celidaan u guuriya oo diintoodii akhlaaqdooda ilaaliya idinkana waalidow mas-uuliyaddiinna ilaashada waa xisaabtan ilaahay hortiisa idin sugaya gabadhana waa sugayaa marka taasaa dantu ku jirtaa quumii istaag bi bicamali beytiki gurigaaga shaqadiisa u istaag wa tarbiyati owlaadiki carruurtaada tarbiyadooda u istaag fa inna haadaa midkaasu huwa camaluki waa shaqadaadii al asaasiyu oo aasaaska aheed waa shaqada almuhmiru faa'iidada ku dhalaya fil filxayaati nolosha dhexdeeda walaa tadlubii ha dalbin badiilan wax bedelkaa ah canhu guurka iyo tarbiyada canhuda waxaa loo celinaa camalka gurigaaga inaad ka shaqaydo caruurtaada tarbiyaydo shaqadaas wax ka bedel ah ha yeelin gaaladu waxay leeyiin macruurtaad ku filtihiin burjikada maad ku filtihiin ka soo baxa ragga wax la qaybsada waxa weeyaan shaqadaas ka taga walaa tadlubii gabar yahay ha dalbin badiilan wax bedel ka ah canhu camalkaas camalkaas aad leedahay shaqo ka bedela ha dalbin fa innahu camalkaas laa yacdiluhu uma dhikmi karo shay-un wax shay ah camal kale oo kaas kaaga fiicanu ma jiro walaa tufawitii naftaada ha dhaafsiin oo haseejin asawaaja guurka walaa tufawidtii naftaada ha dhaafsiin asawaaja inaad guursato birajuli saalixin nin wanaagsan oo diintaada ilaaliya sharaftaada ilaaliya fa inna rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam yaquulu wuxuu leeyahay idaa ataakum markuu idin yimaado man nin tardowna aada raalli ka tihiin diinahu diinkiisa wa khuluqahu iyo dhaqankiisa fa ankixuuh u guuriye ilaa tafcaluuhu haddaadnaan saas yeelin oo guurka wax kale lagu doorto ee aan diin lagu dooran ee aan dhaqan feecan lagu dooran ee wax kale lagu doorto guurka ama dhaqaale lagu doorto ama qabiil lagu doorto ama sheeko kale lagu doorto ilaa tafcaluuhu haddaadnaan sidaas yeelin takun waxaa sugnaa doonta fitnatun fitna dhici doonta fil ardi dhulka dhexdiisay ku sugnaa doontaa iyo wa fasaadun fasaadkoo kabiirun weyn waana xadiis haabit ah oo tirmidi uu wariyey hadda shiiku wuxuu ka hadlaa gabdhaha marka la guurinayo qaar ka mid ah haddaan ayaga idan la weydiin ma ansaxayo qaar ka midana idan iyadoon la weydiin ee la guuri karaa waana ansax qaarna waa la isku khilaaf saddexuu sheegi doona hal miduu ka tegey afar weeye gabdha mid ka mid ah qof guuri karaa maba jiraba ilaa ay xaalad kale gaarto ayadu ma guursan karo hadday idanto lama guuri karo aabbeed ma guuri karo qof guuri karaa ma jiro waa waa gabar saqiir ah garoobna ah gabadhaas ilaa ay qaan gaarto cid guuri karta ma jirto sababtoo ah gaba garoobka ilaa ay amartoy tiri hallay guuriyo lama guuri karo qof saqiirana amarkiisu tixgelin male marka hadday gabadha iyadoo saqiira garoob noqoto ayada waxa weeyaan cid guuri kartaa ma jirto waa in la sugo marka intay qaan gaarayso oo ay cod yeelanayso qoladaas waa ka tegi sababtoo ah ma badna garoob saqiir ah taas uu ka tegey marka kuwa badanoo aad u badan uu ka hadlay saddexuu ka hadlay gabar saqiir a ah, bikrana ah aabbaheed iyo awowgeedaa guuri kara iyagoon idan weydiin wax shakiyana ma leh mar hadday saqiir tahay oo ayadu ila gabar saqiira idan lama weydiiyo qof ma leh siisa qof saqiir marka gabar hadday saqiir tahay aabbaheedaa guuri kara idan la-aan awowgeeda guudi guuri kara idanlaan khilaafna male waa guurkii nabi maxamed caaisho ku guursaday taas xagga dheh gabarna waa gabar garoob ah qaangaarna ah qof guuri karaa ma jirto ilaa ayada idan la weydiiyo ayaduna ma guursan karto ilaa weligu guuriyo markay guursaydo waa inay af cad ku hadashaa ninkaan ma rabtaa haa markaasaa uu ku nikaaxi karaa weligeed ayaduna keligeed mid ma guursan karto oo weliga kama tasha karto weliguna ma qasbi karo waana ijmaac iyaduna labadaas masalo khilaaf ma leh masalana waa masalo khilaaf leh gabar bikra ah qaangeerna ah aabbaheed ma guuri kara iyo awowdeed ayagoon la tashan shaaficiyadu saasay qaba laakiin xadiidkan arki doonaa culummo kalena saasay mareen nabigu wuxuu yidhi lama guuri karo ilaa idan la weydiiyo waana sidaas sida raajixa ah. gabadha hadday qaangaarba tahay cod ay leedahay ninka ay guursaydo ilaa ay doorato looma guuri karo aabana uma guuri karo awowana uma guuri karo qof kalena warkiisba daa qof kale warkiisba iska daa asaga waa ijmaacba inaan qof kale guuri karin marka gabdhaha saddexdaasu ka hadli doona shiiku akhaduu ra'yi lmar'ati haweenayda ra'yigeeda waa in la qaato fii taswiijiha la guurinteeda gabadha marka la guurinayo waa in tale la weydiiyo waa haddaysan saqiir ahayn saqiir tale ma leh allatii gabadha yuraadu la doonayo taswiijuha in la guuriyo laa takhlu ka marnaamne min alaai xaalaatin saddex xaaladood gabadha la doonayo in la guuriyaa saddex kama marnaan karto saddexdaanay mid noqone wuu iska daayay saqiir garoob imaa an takuuna inay tahay saqiiratan gabar saqiira ah bikran oo bikrana waa qolada koowaad waa saqiir waana bikro wa imaa an takuuna inay tahay baariqan qaangaar bikran oo bikro ah waa qaangaar waana bikro wa imaa an takuuna inay tahay ayiban garoob garoobka wuxuu ka dhigay markaa inay kabiira tahay ee mid waxa weeyaan saqiirada aheyd ma sharxi doono walikulli waaxidatin mid kasta xukmunaa u sugnaaday xukunkoo khaasun gaar gabdhihii waa saddexdaas mid walbaa xukun gaarahay leedahay mid mid ku xugunaana ma jirto mid walbaa xugun gaarahay leedahay faama albikru gabadha bikrada asaqiiratu oo saqiirada ah falaa khilaafa wax khilaafa kuma sugna anna liabiihaa aabbaheed inuu u sugnaaday an yusawijahaa inuu guuriyo biduuni idnihaa idankeedii ka sokay idankeedii ka sokay ayadoon weli ayada idan la weydiin ilaa idan mabal qof saqiir ah sharciga islaamka qof saqiiraa saas yidhi lama yidhaahdo qof saqiira hadalkiisu macno male sharciga islaamka marka idan ayadoon ayadoo wax idmin aabaheeda guri kara awowana waa aabbe hadii aabbe la waayo faamal bikru gabadha bikrada ah bikrada asaqiiratu saqiiradda ah falaa khilaafa khilaaf kuma sugna anna liabyahaa aabbaheed inuu u sugnaaday an yusawijaha inuu guuriyo biduuni idniha idankeeda ka sokay liannahu shaaniye laa idna wax idana lahaa gabar saqiira uma sugnaan oo sharcigu ma tixgeliyo hadal qof saqiir ah lianna abaabakrin daliilkiina waa kana lianna abaabakrin asidiiqa abaabakr asidiiq radia allaahu canhu cabdulaahi ibnu cumaan ibnu caamiraa la yidhaah cabdullaahi ibnu cumaan ibnu caamir saxaabigaas zawaja wuu guuriyey ibnatow gabadhii uu dhalay caaishata oo caaisha ah radia allaahu canha ilaa raadi ha ka noqdee rasuulallaahi rasuulka alluu u guuriyey sala allahu calayh wasalam gabadhii uu dhalay oo caaisha ah rasuulku u guuriyey wahiya walxaal ayuu u guuriyey hiya caaisho bintu siti siniina lix sano jir ay tahay ayadoo lix sano jirtuu rasuulka ku xigay lix sano ayadoo jirta uu rasuulka ku nikaaxiyey abubakr wa udkhilat calayhi waana loo guri geeyey walxaal hiya caaisho bintu tisci siniina sagaal sano jir ay tahy iyadoo sagaal sano jir ah aan loo guri geeyey rasuulka sala allahu calay wasalam markii rasuulka ilaah oofsanayey sagaal sanay rasuulka la nooleen siddeed iyo toban sanay jirta markii rasuulka ilaahay oofsanayay sagaal sana inay rasuulka la nooleen xadiiska bukhaariy muslim aa wariyeen bukhaariya muslim aa wariyeen waxa weeyaan gaaladu waxay leeyihiin gabar aan qaan gaarin in la guursadaa waa jariimo waana dembi qofka guursada ama ka shaqeeya guurkeedana waa in la ciqaaba ciqaab weyn la ciqaaba waa jariimo waaba keeneen qaanuunkaasoo soomaalidu ay hadda u keeneen waxay leeyihin soomaalidu waa inay qaadata gabdhihii fasahaaday ee baarlamaanka galay gobolka mid ah a hadda u ololaynayoo le qaanuunkan maasha allahu loo bagay sharci wadanka looga dhigo wadanka waa in sharci looga dhiga sharci soomaaliya waa in looga dhiga waa kuwa hadda u ololaynaya gaaladiina gadaalay kala taagan tahay lacag oy leeyihiin markaad ansixidaan intaasaad leedi waa kuwa la daba taagan haddee soo ma jeedo siddeed iyo toban aana lagu qaangaaraa qaanuunkay ku taalla kaas waaba ku yaalla qaanuunka ha qaanuunka uu ku yaallaba kaas hadda haddii aad darawalnimo soo barto wiil toddobiyo toban jira laysan waddanka soomaaliya xaq ugumal inuu qaato mana la siinayo maxaa la qaangaar maaha toddobiyo toban jir waa saqiir soo ma jeedid waa saqiir gabar toddobiyo toban jirta ma sakiirata sow uma jeedid laakiin diinka islaamku waxay weeye waa qaangaah waa qaangaah haddii ayadoo gabadhii toddoba sano jirta xayd ku dhaco muslimiintu ijmaacay ku yihin inay qaan gaartay madaahibta muslimiinto dhan waa isku waafaqsanyihin sagaal jirkaas waa qaangaah haddii ayadoo sagaal sano jirta biyaha manidu ka yimaadaan muslimiinto dhan waa isku waafaqsanyihin waa qaangaartay law aayad qur-aan wiilkuna waa saas oo kale din biyaha manidu ka yimaadaan isagoo sagaal jira waa qaangaaro culummada muslimiintuna waa ijmac mana isku khilaafsano madhab qabaa ma jiro siddeed toban ka yar laguma qaangaaro madhab qabaa ma jiro oo dad juhalaah cawaam ah waxay oo muslimiinoo diinkooda bara diiday a waxaa laga dhaadhiciyaa madaahibta muslimiinta midaa qaba siddeed iyo toban sano ka yar laguma qaangaaro waa madhabka xanafiyada yaa ku yidhi ku taalla waa beene madhabka xanafiyadu masaladay qabaan ma taqaan ma ahan saas waxay leeyihin sagaal sano gabadhow jirta haddii dhiigga cadow ku dhaco waa qaangaarta haddii dhiiggii m biyihii manidu ka yimaadaanna waa qaangaarta wiilka haddii biyihii manidu ka yimaadaan waa qaangaari sagaal sano hadda weeyada maahan shan iyo toban xad madaahibta kale la qabaan laakiin masalada ay madaahibta kale ku khilaafeena waxay tahay haddii gabadhii dhiig ku dhici diido ilaa siddeed toban sano marina ka imaan ilaa sideed iyo toban sano ka hor qaangaari mahayle mana badnaba gabdhaha saas ah. laakiin madhab qaba oo muslim ma jiro sideed iyo toban sano aa lagu qaangaara ka horna lama qaangaaro wax qaba lamarka gaalada qabta marka madhabkii buush ah waxaa laga dhigay madhab madaahibta muslimiinta ka mida ka hor ah. madhab madaahibta muslimiinta ka mida a ah, kii buush laga dhigay soo saas maaha allah mustacaan guur ka qayr badan ma jiro guurkii caaisha guurkii nebi maxamed guur ka qayr badanna ma jiro qofka yidhahdo guurkii nebi maxamed dembiyu ahana waa kaafir billahi alcadiim waa gaaloobay qofkaas qofka yidhahdo guurkii nebi maxamed ha dembi yaha ah, waa gaaloobay qofkaas buu awal muslim ahaa jira qaala alimaamu shawkaaniyu wuxu uhi raximah llah fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan daliilun daliil tusaa calaa annahu shaamiye yajuusu inuu u bannaan yahay lilabi aabbaha an yusawija inuu guuriyo ibnatow gabadha uu dhalay qabla albuluuqi qaangaarka ka hor intaysan qaangaarin gabadha inuu guurin karo aabbihii dhalay ilaa abuubakaraa guuriyey gabadhii uu dhalay ayadoon qaangaarinoo lix sano jirta ayuu guuriyey marka xadiiska nabiga saasaa ku sugan wa qaala wuxuu idha alqaadi shawkaani ayda noqoshee wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan daliilu deliil tusa calaa annahu shaamiye yajuusu inuu bannaan yahay taswiiju saqiira gabar yar in loo guuri karo bilkabiiri nin weyn gabadha nin ka weyn waa loo guuri kara wiilkana gabar ka weyn waa loo guuri kara labadaba yaa laga qaatay nebi maxamed sala allahu calay wasalam nabiga islaan ka weyn wax badan ka weynu guursaday yaa waaye khadiija bintu khuweyli qayrka uu ka helayna haweenay uu ka helayba ma jirto ah, labaatan sano soddon sano midka haweyn iska guursada ah, qayrka uu nebi maxamed ka helay mid kale kami hal waxa weeyaan dhammaan caruurtu dhalay wiilka ibraahima marka laga reebay khadiija u wada dhashay ka war khayrkaasuu ka helay gabar isagoo weyn nabigaa guursaday ah, oo caaisho guursaday isagoo kontonkii dhaafay soo ma jeedid isagoo sano konton dhaafay ayaa loo keenay qayrkay ka heshana meel laga hela ma jirto marka wiil yar gabar weyn waa loo guuri karaa khayr iyo barakuu ka helaya been ha u sheeginina oo ha ka celinin gabar yarna nin weyn waa loo guuri karaa soo uma jeedi marka xadiiskaana laga helaa masaladaas waqad bawaba baabuba u qabtay lidaalika xukunkaas albuhaariy imaamu lbukhaari waa u baabaysta in nin weyn gabar loo guuri karaya wadakara markaasuu sheegay bukhaari xadiida caaisha waxakaa wuxuu ku sheegay xaafid ibnu xajar fi lfatxi fatxulbaariga kitaabka la yidhaah alijmaaca in lagu ijmaacay calaa daalika gabar yar in nin weyn loo guuri kara inay ansaxaydo laakiin gabadha hadday qaangaar tahay ninaysan rabin laguma qasbi karo waa noo soo socota intaa waa dhammaaday xukunkaas wa qaala ibnu qudaama wuxuu ku yidhi fi lmuqni qaala ibnulmundir wuxuu yidhi ajmaca waxay ku ijmaaceen kullu man dad dhammaantood naxfadu canhu xaggiisa aan wax ka xifdino min ahlilcilmi xaale ay yihiin culummada aanaan wax ka soo xifdinno ee ahlulcilmiga ah waxay ku ijmaaceen anna inkaaxa alabi aabbaha guurintiisa ibnatow gabadhiisa uu guuriyo gabadha asaqiirata aan qaangaarin jaa-isun waa bannaan yahay wax isku khilaafay lama arko gabadhu haddaysan qaangaarin aabbuhu isagoon la tashan uu guuri karaa laakiin waa goorma idaa zawajaha markuu u guuriyo min kuf'in nin u qalma nin aan u qalmin taariku salaad hadu inta toban halaad ka qaato yidhaa wabo taasu waa qalashee maahan guur maaha oday taariku salaada inta toban halaad ka qaato iska wado sakiirtan taas lama ogola nin kuf u ah oo dhaqan kara oo diin iyo akhlaaq leh waa inuu siiyo waa inuu siiyo wuxuu yidhi sheekh saalex fawsaan aquulu waxaan leeyahay wa fii taswiiji abibakrin abubakr guurinta uu guuriyey radia allaahu canhu licaaishata radia allaahu canhaa walxaalna uu guuriyey hiya caaisha bintu siti siniina lix sano jir ay tahay minanebiyi nebiga uu u guuriyey sala allahu calayh wasalam ablaqu radin radiska ugu xeel dheera ku sugan cala aladiina kuwiyaa la ridinaa yunkiruuna inkirayaan taswiija saqiira gabar yar in loo guuriyo min alkabiiri ninka weyn wayushawihuuna daalika arrinkaas waa fool xumaynaya waa arrin fool xumay leeyi qofka yidhaha waa arrin fool xun waa qof yidhi nabigaa sameeyey arrin fool ah, waa qof yidhi nabigaa sameeyey arrin fool wa yactabiruunahu waxay u arkayaan in gabadha ninka weyn loo guuriyo munkaran munkaray u arkayaan wamaa haadaa aragtidaasuna ma ahan ilaa lijahlin jahligooda maahan wax kale ma ow amase annahum dadka sidaas arkaa muqriduuna waa dad ujeeddo kale leh muqriduuna waa dad ujeeddo kale leh waa dad ujeeddo kale leh halkaas waxaan uga soo gudubnay gabar saqiir ah gabar saqiir ah aabbaheedaa guuri kara isagoon qofna wax weydiin ayadana wax lama weydiiyo hadda wuxuu gela gabar bikraa oo qaangaara gabar saqiir ahoo bikraaha noo soo dhammaata ama albikru gabadha bikradaa albaaliqatu oo qangaarka falaa tusawaju lama guuri karo ilaa biidniha idankeeda maahan gabadha hadday mar qaangaar tahay oo bikro tahay aabbaheed awowgeed walaal qof guuri karaa ma jiro ayadoon idan la weydiin waa inay iyadu raalli ku tahay ninkana ay doorato ee ninaysan rabin maya qowlkaas way qowlka saxiixa dhammaan gabdhaha nimanaysa rabin qoorta loo gelshay iyagoo booyaya kuma xirna ma ku xirna ma ku nikaaxsanaba sidaas way qowlka saxiixa ayagoo qaangaar hadday saqiirad aheed waa baab kale marka lagu nikaaxee hadday saqiirad aheed waa ku xiranta war male taas laakiin hadday qaangaar aheed markii la nikaaxinayay raallina aysan ahayn ma ku nikaaxsana idankeedu marka waa ka duwantahay gabadha bikrada idankeedu gabadha garoobka maxaa yeele gabadha bikrada muslimadda ah xishood ah ka qaalib ah ninkan ma lagu siiyaa marka la yidhaha hadday iska aamusto waa raalli waana lagu nikaaxina shibu waa raalli ah, waa lagu nikaaxina hadday iska aamusto maxaa yeele ninka waxa weeyaan haligu nikaaxiyo waa rabaahe afkeedu waa ka xishoonaa sida badan inkastoo wax badan isbedele oon adduunsidii ahayn waay nabigaana sidaa sheegay gabdhaha inay hadde gabdhihii hore oo wanaagsanaa oo nabigu sheegay saasay ahaayeen gabdhihii soomaaliyadoo la yiqiino akhlaaqda lahaana sidaanay u badnaayeen nabigu wuxuu yidhi waxaan rabaa xadiiskii maana gaar hadalkan sheikhaan akhrayna wuxuu yidhi waa malbikru gabadha bikradaa ah, albaaliqatu qaangaarkaa falaa tusawaju lama guuri karo ilaa biidniha idankeeda maahane wa idnuha idankeeduna sumaatoha waa aamuskeeda day aamusto khalaas wey liqowlihi nabiga qowlkiisa u daliila sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu yidhi walaa tunkaxulbikru gabar bikraa lama nikaaxi karo xataa tusta'dana ilaa idan la weydiiyo nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay slm lama nikaaxi karo ilaa idan la weydiiyo qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow fa fa qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuul allah fa kayfa weeye meeshaasu fa kayfa idnuhaa meeshaas iska fiiri fa kayfa waayo ya-du waxay ku kala dhex jirtaa kaafka iyo fa-da fa kayfa idnuhaa idankeedu waa sidee ay yidhaahdeen qaala nabigu wuxuu yidhi an taskuta waa inay aamusto saasa idankeedii hadday hadda hadasho waaba ka sii xeel dheerta waa cadda laakiin hadday aamusto aysanna booyin hadday aamusto laakiin ay booyaydo lama dhi karo waa raalli calaamad kalaa ka muuqata markaas ee ayadoo booyayn hadday aamusto khalaas waa raalli xadiiskana bukhaari iyo muslimaa wariyeen falaa budda waa lagama maarmaan min idnihaa gabadhu inay idanto ninka loo guurinaa walow kaana haba ahaado almusawiju ninka guurinaaho weligeeda lahaa ayada guurinaa abuuhaa aabbeed ba ha ahaado walow kaana almusawiju lahaa abaahaa ala rabay waa abaahaa saasa ficnada walow kaana haba ahaado almusawiju kan guurinaa lahaa gabadha abaahaa aabbaheed cala saxiixi qowlka saxiixa ah min qowlayilculamaa'i culummada labada qowlay qabaan qowlaa leh gabadhiyo bikraaho qaangaara aabbaheed nin aysan rabin waa ku qasbi karaa waana qowlka shaaficiyada laakiin qowlka labada qowl midka saxiixa waa midkan ayadoon raalli ahayn lama nikaaxi karo qaala alcalaamatu ibnulqayim wuxuu yidhi raximah llah wahaadaa gabar qaangaar aho bikraa inaan la nikaaxin karin haddaysan raalli ahayn qowlu jumhuuri salaf salafka badankooda qowlkoodii weeye waa madhabu abi xaniifa waana madhabka abu xaniifa wa axmeda waa madhabka imaamu axmed fii ixda riwaayaati riwaayadaha mid ka mid a riwaayadaha canhu isaga laga wariyey riwaayado kalaa jira oo uu shaafici ku raacay wa huwa qowlkaas oo ah gabadha qaangaarka ah bikrada ah idan la-aan lama nikaaxi karo wahuwa qowlkaas alqowlu waa qowlka alladii qowlka nadiinullaaha aan ilaahay uga diin dhiganayno bihi qowlka qowlkaasaan annagu ilaahay uga diin dhiganayno ilaahay diin uga dhigan mayno gabar qaangaaraho booyeydaa nin la daba dhiga aysan rabin diinka allena maaha xukunka allena ma waafaqsana xukunkii rasuulkana ma waafaqsana ma ku nikaaxsana wuxuu yidhi walaa nactaqidu ma caqiidaysnin siwaahu qowlkaas wax ka soo haray qowlkaas wax ka soo haray caqiida nooma ahan mana aaminsanin wa huwa qowlkaas oo ah gabadha haddaysan idmin lama nikaaxi karo almuwaafiqu waa qowlka waafaqsan lixukmi rasuulillah rasuulka ilaahay xukunkiisii sala allahu calayh wasalam iyo wa amri rasuulka amarkiisii wa nahyi rasuulka nahyigiisii intaa waa dhammaaday warkii ibnulqayim halkaasna waxaa ku dawoobay gabar gooyaydoo qaangaar ah nin aysan raalli ku ahayn leeyahay waa lagugu nikaaxiyey warkeedii halkaasu ku dawoobay daysan raalli ahayn kuma xirna laakiin inta raalli noqotay oo aabba yidhi maandhay aan kuu duceeyey oo tiri waa oo habeena la joogtay kadib carootay maya ninkii marba hadday aqbashay waa uu qabaa caradaada dambena waxba macnaa male marka gabdhihii carooday baabkan kuma jiraan oo dibka carooday ee waa gabadhii marna aan aqbalin ninkaas gabadha aan leenahay kuma xirna waa gabadhii habeen iyo maalin midna aan aqbalin ninka marka taasna yaan la isku qaldin ayadana wa ama sayibu gabadha garoobkaa falaa tusawaju ayada lama guuri karo ilaa biidniha idankeeda maahane gabadha hadday garortahay bataatanba idan la-aan lama guuri karo ayada hadday marka saqiir tahay ilaa ay qaan gaarta lama guuri karo sababtoo ah idan la-aanna lama guuri karo intay saqiir tahayna idan male qowlkeedu ictibaar male markaa saqiir warkeed badaa qaangaarkiina waa ka wuxuu yidhi waidnuhaa gabadha garoorka idankeedu bilkalaami waa inay hadasho maxaa yeelay xoogaa way ka dhiirantahay tii hore waa ay hadli kartaa marka waa inay si cad u tiraa waa rabaa laygu nikaaxi ee hadday aamusto maya iyadaa lama nikaaxi karo ma la nikaaxi karo wa idnuha idankeedu bilkalaami ah hadalu ahaaday bikhilaafi lbikri wadaalika xukunkaasu multabisun wuxuu ku dhaahanya bikhilaafi lbikri gabadha bikradaha sidaas khilaafsan maxaa yeelay fa idnuha gabadha bikrada idankeedu assumaatu aamusu aha qaala ibnu qudaama wuxuu ku yidhi fi lmuqni ama fayibu garoobka falaa naclamu ma ogin bayna ahlilcilmi ahlucilmiga dhexdooda khilaafan wax khilaaf ah fii anna idnaha idankeedu alkalaamu hadal inuu yahay idanka laga rabaa waa hadal ahlucilmiga wax khilaafa kuma dhex ogin lilkhabari xadiidka dartiisayna saas u yidhaahdeen lilkhabari xadiidka dartiisa ولأنa اللساaن mideeda kale carabku huوa المucabiru waa mid ka cabira camaa في الqaلbi waxa qofka qalbigiisa ku jira وahuوa carabku almuctabaru waa midka la tixgeliyo fii kulli mowdicin meel kasta oo yuctabaru fiihi la tixgelinaa alidnu idanka intaa waa dhammaaday warkii ibnu qudaama qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuuhi raximah اllah almarata haweenayda laa yenbaqii uma habboona liaxadin qofna an yusawijaha inuu guuriyo ilaa biidniha idankeeda maahane inay ayadu oggolaato maahane qof kale xaq umale inuu guuriyo kamaa amara nabiyu sidii nabigu amray sala allahu calayh wasalam fain karihad hadday nacdo daalika guurkaas lam tujbar laguma qasbi karo cala nikaaxi nikaaxa ilaa saqiirata gabadha saqiiradda ah albikra oo bikrada maahan gabadha saqiiradda ah oo aan qaangaarin bikradana ah taas aabbeed waa nikaaxi kara idan la-aan laakiin gabarh kale maya lama nikaaxi karo fa ina abaahaa gabadha saqiiradda aabbaheed yusawijuha waa guuri karaa walaa'idna wax idanana lahaa saqiir uma sugnaa wa ama albaaliqu gabadha qaangaarka ahayibu garaabka falaa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa in la guuriyo biqayri idniha idankeeda la-aantiis laa lilabi aabba uma bannaano walaa liqayrihi qof kalena uma bannaano aabba qayrkiis biijmaaci lmuslimiina si muslimiinta ku ijmaace taasu garaabka ahayd gabadha bikradaah qaangaarkana waata wakadaalika sidaasoo kale waxaa ah albikru gabadha bikradaa albaaliqu qaangaarka aabbe iyo awowo horta xagga dhig inta kale waa ijmaac horta ayada ma guuri karaan wuxuu ku yidhi laysa uma sugnaan ligayri labi aabbe kayrkiis waljaddi iyo awoowo qayrkiis taswiijuhaa gabadhaas bikradaaho qaangaarka in la guuriyo biduuni idniha idankeeda ka sokay biijmaacin ijmaac lilmuslimiin ay ijmaaceen muslimiintoo dhantaas waa ku ijmaaceen aabbe iyo awoowe maahane qof kaloo idan la-aan guuri kara gabar bikraaw qaangaara ma jiro aabbiyo awoow war soo haray iyaga waa la isku khilaafay faama alabu aabbaha waljaddu awoowaha fayanbaqii lahumaa waxaa u habboon istidaanuhaa gabadha bikrada qaangaarka inay idan weydiiyaan markay guurinayaan waqhtalafa alculamaau culammadu waa isku khilaafeen fii isti'daaniha idan weydiinteeda hal huwa waajibun ma waajiba ow mustaxabun mase waa sunna culammadu taasay isku qabteen gabadha qaangaarkaa bikradaa aabbaha iyo awoowuhu inay idan weydiiyaan ma waajiba oo haddaysan idan weydiin ma ansaxayo nikaaxu miya mase waa ansaxahe waa sunno culammadu waa isku qabteen wasaxiixu qowlka saxiixa annahu idan weydiintu waajibun waa waajib waa waajib mana ansaxayo haddaan idan la weydiin wayajibu waxaa waajib ku ah calaa weliyi lmar'ati gabadha weligeeda iyo mas-uulkeeda an yataqilaaha inuu ilaahay uga boqo fii man ninka yusawijuhaa gabadha uu u guurinaa bihi ninka ninka waxaa waajib ku ah gabadha weligeeda inuu ilaahay uga baqo ninkuu ku nikaaxina wayandura waa inuu fiiriyo wayandura waa inuu fiiriyo weligu fii zawji ninka hal huwa kufun un mid u qalman ma yah hal huwa kuf-un mid gabadha u dhikanma ma aw hayru kuf-in mase waa midaan u dhigmin gabadha fainahu ninka gabadha guurinaho weliga fainahu weligu yusawijuhaa gabadha waa guurinaa limaslaxatihaa danteedu u guurinaa laa limaslaxati asaga dantiisa u guurima weliga waxaa waajib ku ah gabadha danteeda inuu fiiriyo maahan dantiisa inuu fiirsado oo nin inta xoogaa ka qaato uu gabadhi ku qasbo ama uu ku qalqaaliyo waxaa la rabaa gabadha danteeda keliya inuu ka fakero saasaa la raba intaa waa dhamaad warkii shaikhulislaam ibnu taymiya haddana wuxuu ka hadlaa gabaraan weligeedii guurin ma guursana ma nikaaxsana gabar iyo nin aan weligii isku nikaaxin ma isku xirna ajnabi kale yihiin isma qabaan dhaxal iskuma leh xuquuq kalena iskuma leh marka laga reeba meherka meherka waa la isku leeyahy hadii la is arkay ishtiraadu lweliy weliga la shardintiisa fii taswiiji lmar'ati haweenayda la guurinteeda loo shardiyo iyo wa xikmatu xikmadiisa gabar haddii la guurinaa weligeedii waa inuu guuriyaa xikmadda ku jirtana waa in la sheego wuxuu yidhi laysa macnaa icdaa'i lmar'a gabadha siinta la siiyey macnaheedu ma ahan xaqa ikhtiyaari zawji ninka doorashadiisa xaqiisa nin inay doorato gabadha haddii xaq loo siiyey macnuhu ma ahan in hoggaanka loo sii daayo la riyi ninkaad rabto iska guurso gabadha haddii xaq loo siiyey nin inay doorato macnaheedu ma ahan in hoggaanka loo sii daayo la yidhi ninkaad rabto wado laysa macnaa icdaa'i lmar'a haweenayda siinta la siiyey xaqa khtiyaari zawji xaqa khtiyaari zawji ninka doorashadiisa xaqeeda ninka almunaasibi munaasabka waa lahaa gabadha macnuhu ma ahan iطlaaqa alcinaani in hogaanka loo sii daayay lahaa gabadha fii an tatasawaja inay guursatana loogu sii daayo hogaanka man shaaad nin alla ninkay rabto walow kaana haba ku sugnaado fii daalika ninkaas dararu dararu aqaaribihaa qaraabadeeda dhibkiis dhibkooda walow kaana haba ku sugnaado fii daalika guurka ay ninkaas guursaydo dararu aqaaribihaa qaraabadeeda dhibkooda iyo wa usratihaa gabadha qoyskeeda qoyskaas dhibkooda arrintu saas maahan wa innamaa wax kale ma ahan hiya gabadha marbuudatu waa mid lagu xiray biweliyin weli weligaasoo yushrifu kormeera calaa ikhtiyaarihaa doorashadeeda weliyaa lagu xihay isagaa kormeera doorashadeeda ninka ay doorato waa fiirina tuug isbaaraysta hadday doorato siima wuxuu leeyahay ninkan anaa kaa aqaan dantaaduna kuma jirto isagaa kormeera doorashada ee nin alla ninkay keensataa la siiya maaha isagaa kormeerey isagaa kormeerey wa inamaa wax kale maan hiya gabadha marbuudatun waa mid lagu xidhay biweliyin weli weligoo yushrifu kormeera cala ikhtiyaarihaa doorashadeeda oo wayurshiduha gabadha ku hanuunina fii amriha arrinkeeda oo wayatawallaa qabana asagu caqda taswiijiha la guurinteeda xarigiisa la guurinta la guurine xarigeeda isagaa qabana weligu falaa tacqidu ma xiri karto gabadhu linafsiha nafsadeeda nin kuma xiri karto fa in caqadat linafsiha hadday nafsadeeda ku xirto fa caqduhaa nikaaxeedu baailu waa baail mana isqaban waa in weligeedii ilaahay weliga uga dhigay maaha weli cabdila shudeeya gacanku samays ah nin meel iska fadhiya maandhay weli iga dhigo maanay talada ii dhiibo kaas cabdilla shideeye waayo waxba iskuma xidhi karo ah, eber w bug waa eber w xaa u daliil ah gabadhan weligeedu nikaaxin inuusan nikaaxsanayn nabi maxamed xadiiskiisa u daliil limaa xadiidkiiya u daliil ah fi sunani sunanka ku sugan min xadiidi caaisha radia allaahu canhaa nebi moxamed wuxuu yidhi ayu mamraatin haweenay kasta oo nakaxad guursata nafs oo nakaxad guurido dheh ayuma mra'atin haweenay kasta garab ha haato gabar ha haato oo nakaxad guurida nafsaha nafsadeeda bikayri idni weliyihaa weligeedii idankiisa la-aantiis fa nikaaxuhaa guurkeedu baadilun waa baail fa nikaaxuhaa guurkeedu baadilun waa baail fa nikaaxuhaa guurkeedu baadil waa baail nabi maxamed a yidhi sala allahu calay wasalam alxadiidu xadiiska dhammaystiro qaala tirmidi wuxuu ihi xadiiun xasanu waa xadiis wanaagsan wa fi sunani sunanka alarbaci afartaa waxaa ku sugan abu daawuud iyo tirmidi nasaa-i iyo ibnu maaja afartooda waxaa ku sugan la nikaaxa nikaax saxiix ma ahan ilaa biweliyin weli maahane dalla waxay tuseen alxadiiaani labada xadiid iyo wamaa axaadiista jaa ku yimid bimacnaahumaa macnahooda annahu shaamiye laa yasixu nikaaxu nikaax ansixi maa ilaa biweliyin weli maahan maxaa nabigu waa diida waa anfiyey lianna alasla asalka fi nafyi diididda u asala shay haddii nabigu diido ama alla diido nafyu sixati ansixiddii waa in la diida shay haddii alla iyo rasuul anfiyaan nafyiga asal waxaa u ah sixadii wey waxay diidayaan ee kamaalkii maaha wa qaala tirmidiyu alcamalu dhaqanka caleyhi xadiidkaasu ku sugan yahy cinda ahlicilmi ahlicilmiga agtooda xadiiskaasi ahlucilmiga ku sugan waxay leeyiin gabadhaan weligeedu guurin ma guursana minhum ahlucilmigaas waxaa ka mida cumaru waxaa ka mida wa caliyu wa bnu cabaas wa abu hurayra wa kayruh wahaakadaa sidaasaa ruwiya laga wariyey can fuqahaai taabiciin taabiciyaalka fuqahadoodii annahum fuqahadii taabiciyaalku qaaluu waxay yidhaahdeen laa nikaax nikaax saxiix maahan ilaa biweli wa huwa inaa nikaaxu ansaxayn weli la-aan qowl shaafici waa qowlkii shaafici wa axmeda waa qowlki axmed ibnu xambal wa isxaaqa isxaaq ibnu rahwey waa qowlkiisi qof ilaahay ilaahnimo u rumaysan nebi maxamedna rasuulnimo u rumaysan xadiiska nabigana diin ahaan u rumaysan waa baail wixii nabigu yidhi inuu yidhaahdo baail maahane waa ansax wax la suuray karo ma ahan ama la fahmi karo masaladaasna halkaas uga baxay masle kalu galay wuxuu galay arooska dumarka gurbaan inay u garaaco karaan inay waxa weeyaan gurbaan u garaaci karaan inay inay geegaari karaan oo ay baraanburi karaan laakiin waa dumar keligood meel ku jira ma ahan dumar iyo rag isdhex boodaya ma ahan waa dumar keligood guri ku asturan weeyo waxa laga hadlaya wuxuu yidhi xukmu darbi nisaa dumarku inay garaacaan xukunkeeda lidufi gurbaanka min ajli iclaani nikaax nikaaxa in la iclaansho daraaddiis nikaaxa si loo iclaansho dumarku waa inay gurbaan u garaacaan xalaal saasaa lagu yaqaane yustaxabu waxaa la sunneeyaa darbu nisaai dumarku inay garaacaan lidufi xataa yucrafa si loo garto annikaaxu nikaaxa wayushtahara oo loo caan bixiyo arrintu caan u noqoto wa wayakuunu wuxuu noqonaa daalika gurbaan garaacidda bayna nisaa'i dumarka dhexdooda khaasatan gaar ahaan laakiin rag iyo dumar isul socda maya kaasu xaaraan wey ma bannaana kow midda kale lama ogola muustiq in lagu daro walaa yakuunu ma noqonaayo gurbaan garaacidda masxuuban mid lala saaxiibiyey bimuusiqiin muusiq walaa biaalaati lahwin amase qarabyaalka kaleo cayaarta oo turumbadii iyo waxyaalihii kale iyo kabannadii walaa aswaatin murdaribaad sawdyaal oo isbaraandaraya oo waxa weeyaan hees ahna ma la ogola oo fanaaniinta kuwi lagu yiqiin ah walaa baasa dhibaato ma biinshaadi nisaa dumarku inay ku gaagaaraan ashicra gabay amase baraanbur bi haadihi lmunaasabati munaasabadaas laakiin bixayu meel laa yasmacuhunna aysan maqlayn alrijaalu rag gabdhuwa oo geegaaraya hadday saqiira yihiin rag waa maqli kara oo bukhaari iyo qayrkiis waxaa ku sugan gabdho aroos ka baraanbura nabigu waa maqlaayey waa tii gabar ka miduhu tiri wa fiinaa yaclamu maa fii qalbi nabigu wuxuu ku yihi laa taquli haada ah, ha dhihin hadalkan hadalkaagii hore ku laabo nabigaa maqlay laakiin xadiiskaas waxaa ku jirta juwayriyaad gabdho saqiir aho yaryaray ahayn gabdhahaas ma ahayn gabdho qaangaara marka gabdhihii hadday gabdho qaangaara yihiin ragga islaameed inay maqlaan baraamburkooda lama rabo bixayu meel laa yasmacuuna aysan maqlayn arijaal rag qaala rasuul lahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam faslu maa bayna alxalaali waalxaraam xalaasha iyo xaaraamta waxa kala soca addufu waa gurbaanka wa sawta codka gabdhaha fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa ay sawdaynayaan baraamburka iyo gurbaanka waa xalaasha waxa lagu yaqaan xaaraan waa la qariyaa xalaalna waa la iclaamiyaa qaala shawkani wuxuui raximahullah fii daalika xadiidkaas daliilu wax ku sugan calaa annahu shaamiye yajuusu inuu bannaan yahay fi nikaaxi guurka darbul'adfaaf gurbaanno in la garaaco wa rafcu laswaad codadkana kor loo qaado bishayin shay loogu kor loogu qaado shaygoo minalkalaama hadalka ka mid ah naxwu hadallada ay ku dhawaaqi jireen kuwaana ka mid ah gabdhihii saxaabada ataynaakum ataynaakum iyo wa naxwi waa iniin nimid waa idin soo booqannay waa hadallo sidaas laa bilaqaanii baraamburku ma ahan heesaha almuhayijati ee kicina lishuruuri heese jacayl oo gabarh quruxdeed lagu sheegayo ama zine lagu sheegayo ama qamro lagu sheegayo ama kibir iyo xaaraan lagu sheegayo maaha baraamburka la sheega waa hadalla sidaan oo kalea laa bilaqaanii heesaha ma ahan almuhayijati oo kicina lishuruuri sharalyaalka wlmushtamilati kuwa kulansaday ma ahan calaa wasfi ljamaali qurux in la tilmaamo walfujuuri faajirnimo iyo zino la tilmaamo wa mucaaqarati alkhumuuri qamrayaa la iskugu faano qamro iskugu faan in la tilmaamo ma aha qamro in la iskugu faano faina daalika arrinkaasu yaxrumu xaaraan weeyo fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa kamaa yaxrumu siduu xaaraan u yahay fii kayri kayrkiis wakadaalika sidaasoo kale waxaa xaaraan u ah saairulmalaahi cayaaraha dhammaantood cayaaraha almuaramat almuxaramat oo la xaaraamtinimeeyey dhammaan waxyaalaha munkarka awal ahaa arooskana waa xaaraam intaa waa dhammaad warkii qaadi shawkaan ayatuhalmuslimatu gabadha muslimadda ahee laa tusrifii ha ku xadgudbin fii shiraa'i alxuliyi waxyaalaha la isku qurxiyo gadashadooda ah, waxa weeyaan gabadha markay aroosaydo in oo ay soo galato laba boqoloo garaamoo dahaba ama shan boqoloo garaam ama saddex boqoloo garaama waxaas madaxa iyo majaha lagu xiro war waxaa iska daawey taasuu kaado ha xadgudbin ah, xadgudubka iska daa waxaas tirada badan iska daa onayar iska soo qaado hadday kuu suurto gasho daysan kuu suurtogelinna sharaftaadi iyo dadnimadaadi waa wadataa hadda dahab waxba kuu siyaadima weyn sharaftaadii waa leedahay dadnimadaadii aad leedahay diinkaagii leedahay wixii lagugu doortay waa haysataa nuqsaan kuguma jirto haddaan hal garaam lagugu xirin dexoogaa garaama la dhowr garaam layska xirtana dhib male waa bannaanye laakiin xadgudubka iska da ayatuha almuslimatu gabadha muslimada ahay laa tusrifiiha ku xadgudbin في shiraa'i lxuliyi waxyaalaha laysku qurxiya gadashadooda waalaqmishati iyo dharka toban labis toban labis yaa loo xihaa ah, intaasoo labis qumaashka dharkaa la yidhaha qumaash aqmishana waa jamicii qumaash marka dharka waxa weya in toban labis lasoo gado sideed labis yaa loo xihaa majin baa xihana iska daa xoogaa yaroo iska dhowr labiso isku kala bedelato daad iska soo gadato kugu filan laa tusri fiiha ku xadgudbin fii shiraa'i lxuliyi waxyaalaha la ysku qurxiya la gadashadooda walaqmishati iyo dharka bimunaasabati zawaaji munaasabada guurka fa inna haadaa waxaas tirada badan oo la gadanaa min alisraafi xadgudubkii uu ka mid yahay alladii xadgudubkii nahalaahu canhu ilaah uu reebay wa akhbara ilaahna uu sheegay annahu alle laa yuxibu inuusan jeclayn ahlahu ahla alisraaf xadgudubka dadka ehelka u ah qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa tusrifuu ha xadgudbinina innahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina dadka xadgudba calayki waxaad laasimtaa bilictidaali dhexdhexaadnimada qurux aad heli kartoo bannaanna ha ka tegin hana xadgudbin dhexdhexaadnimada laasim iyo wa tarki isku faanka ka tegidiisa iskufaanidda ah, hiblaayo intaasa loo xiray ana intaasa lai xiro hebel inta iskufaanka iska daa waxaas qiimo maleh iska daa wujuubu daacati lmar'ati haweenayda daacadeedu inay waajib tahay haweenayda daacadeedu inay waajib tahay oo ay ninkeeda inay adeecdaa waajib tahay oo inta uga hadla taasuu halkan uga hadla wujuubu daacati lmar'ati haweeneyda daacadeedu inay waajib tahay lisawjiha ninkeeda ay adeecdo iyo wa taxriimu macsiyatihaa inay caasidaa inay xaaraantoo la xaaraantinimeeyey lahu ninkeeda inay caasido waxaysan ku caasi karin waa wixii aan munkar ahayn wax munkara ah hadduu amro waajibay ku tahay gabadhu inay ninkaas caasido markaas shaygaas munkarkaa kaliya ay ay ninka ku caasina shayga munkarkaa kaliya ay leedahay kaa yeelima ee wax kale shee ah, hadduusan laakiin munkar amrin ma bannaano inay caasida waa la xaaraamtinimeeyey yejibu waxaa waajib ku ah calayki korkaaga ayatuha almar'atu haweenayda almuslimatu muslimadda ahay daacatu zawjiki ninkaaga addeecidiisa bilmacruufi wanaagga aad ku addeecdo fiiri wixii wanaag laba shay midna waajib kuguma ah wixii aadan awoodin waxaadan awoodin ilaahay kugu ogyahay hadduu ku yidhaha yeel waajib kuguma ah laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha tan labaadna shay sharciga xaaraan ku ah ma banaano inaad ka yeesho dad aniga adugu aan makri u samaynu kuleeyay ila sameen makrigaas ma banaano inaad ka yeesho dadaa lagu xadgudbaa la dulmina ma banaana orod sigaar iisoo gado ama tobaako ama qaad iisoo qabuuki ma banaano ma banaano xaaraan oo dhan kama yeeli kar shaaha iisoo kale waa ka yeela usoo karina isagu suu yeela isaga u taalla isaga alliis shaahiis laakiin qaad ha u dooni qaad ha u dooni laakiin shaah iisoo kale duku iha shaah waa xalaali mogta shaah iska soo kale adig laakiin tobaako ii soo qabo sigaar ii soo gad qaad ii soo gad maya ma banaano taas yejibu waajib waxaa ku ah calayki korkaaga ayatuhalmar'atu haweeneyda almuslimatu muslimadda ahay daacatu awju zawjkaaga la waajib waajibay kugu tahay bilmacruufi shayga wanaagiisa la yaqaan lagu adeeco can abi hurayra waxaa laga wariya radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulku ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa sallat ilmar'atu haweenaydu hadday tukato khamsa shanteeda salaadood oo waxasanad ay ilaalido oo waxasanad ay ilaalido farjiha farjigeedoo zina ka ilaalido oo wa adaacad ay adeecdo baclaha ninkeeda dakhalad waa ay gelee min ayi abwaabi iljannati jannada albaabadeeda mid alla midkii shaad iyadu ay doonto bal fiiriya nimcada waa cibaado weyn albaabada jannada kay rabtay ka geli waa xadiid haabit ah wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal uma ahan limra'atin haweeney an tasuuma inay soomto walxaal zawjuha ninkeedii shaahiddu uu joogo ilaa biidni asaga idankiisa maahane inay soontaa xalaal uma aha marka uu joogo marka uu joogo ilaa inuu idma maahane musnadka imaam axmed waxaa ku sugan ilaa ramadaana kuma jiro soonka waajibka soon waajiba asaga idan la weydiinma ilaa ramadaana uu yidhi nabigu sala allahu alay waslm soonka waajibka kuma jiro nin idan looga qaadan maayo waa la sooma nabigu wuxuu kaloo yidhi walaa ta'danu gabadhu uma fasixi karto fii beyti gurigiisa ilaa biidnihi asaga idankiisa maahane qof uma fasixi karto hal qof sooma geli karo oo usan asagu ogolayn hal qof oo adduunka ku nool oo asagu uusan ogolaan guriga inaad u fasaxdaa kuma bannaano waa kaa xaaraan yaa naaru ku cunina joog ka joog ha u fasixin ninuusan raal qofuusan raalli karayn haddee nin laguma dhihineed nin iyo dumar waa isku mid dumarka sharwadayaasha xanta guriga la soo aada meesha inay dadka ku xantaan rabaan namaamiinta dadka isku dirdira guriga inta soo dhoobtaan ka ilaali guriga mas-uulaad ka tahay gabariya ilaahay hortiisana waxbaa lagaa weydiinay qofka uu asagu yidhaahdo qofkaas iyuu iga soo gelinna qofkuu raba ha ahaado kala qaad ma qof alla qofkuu raba qofkaas ha ahaado ma soo geli karo ma soo geli karo qofkaas hal qof oo la soo reebayaa ma jiro oo leeyahay kaas ha ka yeeli ma jiraba maba jiro nabi maxamedaa sidaas kula gabadha muslimadaahe gurigiis ha u fasixin qofuusan ogolayn وعn أbي هريرaةa رaضي الله عanه qاaل qاala رasuل الlahi rasuulka allaale slى الlaهu عaليه وasلم rasuulka allaa yidhi idaa daca rajulu ninku hadduu u yeerto imraatahu xaaskiisa ninku xaaskiisa hadduu u yeerto dalbado ilaa firaashii gogashiisa ugu yeerto oo macnaha uu ka doonayo waxa nin xaaskiisa ka doono oo falam ta'tihi aysan u imaan haddaysan u imaan waxaana laga hadlaa cudurdaar inaysan lahayn bay cudurdaar leedahay sidaan maaha gabadhii daahirba maaha ama waaba qof aad u xanuunsanoo jira haddaysan u imaan oo fabaata u bariyo khadbaana xaala u yahay mid u calaysan calayhaa gabadhaas lacanadhaa gabadhaas waxaa lacnadaysa almalaa'ikatu malaa'igta xataa tusbixa ilaa ay waa berisato haddii waagu beryo sida badan in la heshiiyay u badanta ee haddii waagu bariyo asaan la heshiin lacnada ka dayme malaaigta waa sii wade xadiiska soo socdaa tusa malaaigtu waa lacnada ilaa uu raalli noqdo xadiiskana bukhaari iyo muslima wariyeen wa fii riwaayati lilbukhaariy wa muslim waxaa ku sugan qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam waladii allihiyaan ku dhaartay nafsi nafsadaydu biyadii gacantiisa ay ku jirto maa min rajulin nin ma jiro ninkoo yadcuu u yeeraya imraatahu xaaskiisa ilaa firaashi gobashiisa ugu yeerayaoo dalbanaya xaaskiisa oo fata'daa calayhi ay isku diiddo ilaa kaana wuxuu ahaanaa alladii allihii fi samaa'i kor ku sugnaa saaqidan mid u caraysan calayhaa gabadhaas ilaaha kor ku sugan oo addoommadiisa ka sareeya allahaasu wuxuu ahaanaa mid gabadhaas u caraysan ilaa goorma xataa yarda canha ilaa ninkaasu raalli ka noqdo ilaa ninkaasu raalli ka noqdo care allah ku dhacayda gabadhaas wa min xaqi zawji ninka xaqiisa waxaa ka mid a calaa zawjatihi xaaskiisa korkeeda xaal uu ahaaday an taquuma inay u istaagto biricaayati beyti gurigiisa inay ilaalido shaqada guriga inay ilaalido wa anlaa takhruja waa inaysan ka bixin minhu guriga ilaa biidni asaga fasxiisa maahan idankiisa la-aantiis waa inaysan bixin idanka markaa midna waa curfi midna waa sariix waxyaalaha curfigu ku dareersaday gabadhu suuqan inay ka soo adeegto maalan hooyadeeda meesha degan soo salaanto meelahaas oo kale oo wixii waaba daris dadkii taasoo kale curfiga uu ku dareersaday waa aadi kartaa iyadoon weydiin hadduusan u diidin ousan si cad u dhihin ma bixi karti laakiin maalan meel xoogaad jirta ama hooyaa jirta ama qaraabo kalea jirta ama dan kale kaleeda gabadhi aroosay aadi rabtaa meel kale aadi rabtaa qaraabo kale soo booqan rabtaa mana ahan dariskiiyo meel kale jiraan dadkaasu khalaas waajib waxaa ku ah inay idan weydiido si cad waa inay si cad idan u weydiido markaas ma iska aadi karto qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam walmaratu haweenaydu raaciyatu waa mid ilaalida fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa wa mas-uulatun waxbaana laga weydiinaa aakiro can raciyatihaa wixii ay ilaalinaysay bukhaari iyo muslim wa min xaqihi ninka xaqiisa waxaa ka mida calayhaa gabadha xaalu ahaaday an taquuma inay u istaagto bicamalilbeyti guriga shaqadiisa guriga shaqadiisa waa inay u istaagto oo ayadu cajiinkii qasto oo dubto oo dharkii mayrto oo cuntadii karido waa xuquuqda ninku ku leeyahay ka midta walaa tuxwijah waa inaysan ninkeeda u dhibaato gelin oo uusan u baahan ilaa jalbi khaadimatin gabar qaadumada inuu keeno gabadhaasoo yataxaraju minhaa uu dhib ka dareemayo ilaa waa gabarh ajnabi ka ah wayatacaradu uu u bambaxayo bisababihaa sababteed lilkhatari khatar fii nafsihi nafsadiisa iyo wa owlaadi gabadhii hadday shaqadii ku filantahoy qaba karto waa inay qabato ayadu oo aysan ninkii ku qasbin gabarh islaamiyadu ajnabi ka ah oo shaqaalaha inuu keeno oo asagii dhibsanayo oo diintiisii qatar ku noqonayo ilaa laba qofoo guri iskula nool mararka gabal waxaa dhacayda inay is arkaan iyadoon xijaabnay mara is arkaan mar kale is arkaan mar kale is arkaan waa dhibaato caruurtiisii ay ku dhex jirtaa waana ajnabi weliba hadday carruurtu waaweyn yihiin waaba qatar qatara meesha ku jirta waa inay isku daydo inaan loo baahan si diinkii iyo akhlaaqdii loo ilaaliyo walaa tuxwijhu ninka waa inaysan u dhibaato gelin ilaa jalbi khaadimatin qaadimad inuu keensado qaadimadaasoo yataxaraju minhaa uu dhibsanaa wayatacaradu uu u bambaxaa bisababiha iyada sababteed lilkhatari khatar fii nafsi nafsadiisa iyo wawlaadi xaruurtiisa qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wuxu uhi raximahullah qowlu ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreeya ilaah uu yidhi fasaalixaatu dumarka wan wanaagsan qaanitaatun raggooda waa addeecaan xaafidaatun waana is-ilaaliyaan lilqaybi maqnaashada ninkoodu markuu ka maqan yahay kama cabsanayo nafteeda waa ilaalineen maalkiisana waa ilaalineen sirtiisana waa ilaalineen cabsi ma qabo ayada nafteeda waa ilaalineen maalkiisana waa ilaalineen sirtiisana waa ilaalineen gabdhaha saalixaadka waa gabdhahaas bimaa xafidallaahu bisababi xifdillaahi iyahuna ayaga gabdhahaaba allah xifdiyey allah xuquuqdooda ilaaliyey sida ayagaba alla u xifdiyey ay waajibaadka allena u xifdinayaan wuxuu yihi shaykhulislaam ibnu taymiya qowluhu tacaala qowlkaas alle yaqtadi wuxuu keenaa wujuuba daacatihaa gabadha inay adeecdaa inay waajibtahay lisawjaha ninkeeda mutlaqan daacad mutlaqa kaliya waxaa laga reebaa laba shay waxaysan awoodin iyo wixii xaaraan labadaasaa laga reebaa oo maxay tahay waxay ku adeeceen min min khidmatin qaadumayn inay u qaadumaydo wa safarin maa hadduu yidhaha ila safaro iraac inay la safarto inay la safarto ah, ragga soomaalida kumaba badna inay gabdhaha wataan muslimiinta kale waa badan yihin markay safrayaan in badan waa wataan dumarkooda marka waana dhaqan fiican khaasatan ninkii ay u suurtagelayda mararka xajka iyo cumrada iyo la-aada hal ninoo iska murdug murduglaha un xajka u badan soomaalida inkastoo dhaqaale la-aanna ay dhici karto inay badanta marka ninkii hadduuba awoodo waa inuu xaaskiisa xajki u wataa cumrada u wataa safrada kale u wataa waana mar walbana awoodda iyo istidaacada lagama baxsan dadkana waxay ku dhaqmaan waa tabartooda wixii tabar ka baxsan reerkay dhibtaa dhib unbay keentaa danu kuma jirto markaa dantana in la ilaaliyo gabdhahana la tixgeliyo qayrka aad rabto kalay rabaan intii marka inuu la barto arintaasu waa arrin aad u fiican marka waa inay ku adeecdo min khidmatin adeegiday u adeegeen wa safarin macahu inay safarkay la safreen wa tamkiinin lahu iyo ninkeeda inay isku dhiibto makanido iyo wa kayri daalika intaas qayrkeed kamaa dallad sida ay tustay calayhi korkiisa sunnatu rasuulillaah rasuulka ilaahi sunnadiisii sala allahu alay slam intaha warkaas shaykhulislaam waa dhammaaday wa qaala alcallaamatu ibnulqayim wuxuu idhi raximahullah waxtaja wuxuu xujaystay man qofka owjaba waajib uga dhigay gabadha alkhidmata inay qaadumaydo bianna haadaa gabadhu inay guriga ka qaadumaydaa huwa almacruufu waa sidii la yiqiin cinda man dad agtood khaatabahumullahu ilaahay uu la hadlay subxaana bikalaami kalaamkiisa ilaahi weynaa markuu lahaa wa caashiruuhunna bilmacruufi gabdhaha waxaad ku dhaqdaan sida wanaaggaahoo la yaqaan dadka uu markaas qur-aanku la qidaabaye muslimiintao saxaabadaa ah, gabdhahoodu raashinkay kari jireen dharkay dhaqi jireen waa soo shiidi jireen raashinka guryaha waa ka qaadumay jireen waxaana kowka ah faadima binti rasuulilah nabigoo jooga ayay shiidayda raashinka markaasaa faruu bixi jire faraha baxaye marka wuxuu yidhi waxtaja wuxuu xujaystay manki man qofka owjaba waajibka ka dhigay alkhidmata gabadhu inay qaadumaydo bianna haadaa qaadumayntan huwa almacruufu waa shaqadii la yiqiin cinda man dad agtood khaadabahumullahu ilaahay uu la hadlay subxaanahu ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb ka fogaynaahe bikalaamihi kalaamkiisa uu kala hadlay wa amaa tarfiihu lmar'a in laydhaha gabadha ha loo nimceeyo ninku laba shayba asagaa laga rabaa biilki iyo nolosha inuu raadiyo gurigana inuu ka shaqeeyo badarka kariyo dharka dhaqo cajiinka qaso labadaas ninka laga raba gabadha ha loo nimceeyo sariirtaas seexato shaqo kalena lagama rabo saas in la yidhaah sax maahanuu leey ha saasu saxdi maaha shaqada in la qaybsadoo la wada noolaadaa roon oo asna uu ordo halgamo biilkii raadiyo ayadiina ay dhinaceeda ka halgantoo raashinkii karidoo cajiinkii qastoo dharkii mayrto carruur tarbiyeydo oo noloshii iyo dhibkii la qaybsado sida fiican waa saasuu leey ee in la yidhaahdo biilna adaa lagaa suga karina adaa lagaa raba ee wuxuu leeyay taasu cadaaladda ilaahay maaha maahan cadaaladda alle saasuu leey wuxuu yidhi wa amaa tarfiihu lmar'ati haweenayda loo nimcaynteeda iyo waa khidmatu zawji ninku inuu u qaadumeeyo lahaa haweenku oo idhaha sariirtaa jiifayda babarka anaa laygu waajibay inaan kariyo iyo wa kansu asagu guriga inuu xaaqo iyo wa daxnuhu inuu soo shiido cajiinka inuu soo shiido iyo wa cajinuhu inuu cajiinkii qaso wa qasiiruhu asagu ninku inuu mayro dharka wa farshuhu inuu sariirta goglo wa qiyaamu inuu u istaago bikhidmati lbeyti guriga qaadinimadiisa fa min almunkari taas munkarkay ka mid tahay taas macruuf maaha ilaa haddii la yidhaha intaana gurigii kaa suga goormuu biil raadina see biil ku keeni kara de taas waa munkar saas uli wallaahu ilaahna tacaalaa waa sarreeyaahe yaquulu wuxuu leeyahay walahunna dumarka waxaa u sugnaaday milu ladii xaqii mid la mid ah calayhina korkooda ahaaday inta xaq lagu leeyahoo kale iyaguna leeyihi marka xuquuqaa laysku leeyahy culayskana waa la qaybsana bilmacruufi sida curfiga iyo dhaqanka lagu yaqaan saasuu qur-aanku leeyahy sida curfiga iyo dhaqanka suuban dadka muslimiinta oo feecan sida curfiga lagu yaqaan ah xuquuqda loo kala leeyahy saasaa loo kala leeyahy wa qaala ilaah wuxuu yidhi alrijaalu raggu qawaamuuna ayagaa u taagni badan calaa nisaai dumarka ayagaa la rabaa mas-uuliyaddii kore inay qaataan oo biilkii raadiyaan oo gabadhan biil lagama rabo guri lagama rabo ayagaa laga rabaa waidaa lam takhdimhu lmar'a gabadhii haddaysan qaadumayn bal yakuunu huwa alqaadimu lahaa oo asagu noqda ninka u qaadumaynaa fa hiya alqawaamatu calayh marka ayadaa noqonayda qawaamadii midii taagnada mas-uuliyadda kore qaadatay noqee marka taasuna sax ma ah. ilaa an qaala ilaa uu ka yidhi fa inamaa wax kale maahan ow jabalaahu alla waa waajibiyey subxaana nuqsaan iyo ceebaan ilaahay ka fogaynaa nafaqataa gabadha biilkeeda wa kiswataa dharkeeda wa maskanahaa gurigay degee fii muqaabalati istimtaacihi ninka ku raaxaysigiisa qaabilki qaabilkeeda bihaa ayada uu ku istimtaaca ku raaxaysana iyo wa khidmati adeega ay adeegaydo iyo wamaakii jarad bihi ay ku dareersatay caadatlswaaji gabdhaha xaasaska caadadooda taasa ka soo horjeeda in la yidhaha asaga biilkii dharkii gurigii aa lagaa rabaa ayadiina adeegii gurigaa lagaa rabaa ka soo jeeda saasay iskaga soo horjeedaan xuquuqda saasay iskugu aadan yihiin wa aydan noqoshee wuxuu yidhi fainal cuquuda heshiisyaalka almutlaqata la ilaaqay heshiisku labu mid in marka heshiiska la galaa shaqada la kala qorto adiga intaasaad leedaha ama intaasan leedahay iyo inaan la kala qoran haddaan marka hore laysla sheegin haddii marka hore laysla sheego adu intaasaa leedaha ama intaas shirkan maalan laba qofaa shirkoobi adiga dabadaad ka soo adeegaana gudahan ka gadan waa shaqadii waa la kala sheegay soo maa shaqadii la kala sheegay sidii loo kala sheegaa loo kala leeyay laakiin haddaan la kala sheegin gabadha wiilka marka laisku guurina lama sheego adigaad intaanad qabee adna intaan lama yiraa soo maahan curfiga looga laabana curfiga kala xukmina dadka suusuuban ee meeshaas degan ee muslimiinta shaqada siday u kala leeyihiin u kala qabsanayeen wiilkay gabadhu curfiga loo laabana markaa wax alla waxa heshiisiyaa waa saas midna marka la wada la laysku sheega midna curfigaa kala saara dadka marka hesh guurka ma dhacdo in la yidhaahdo shaqada adna taanaan qabaa adna taanaan qabaa ma jirto soo maaha curfigaa marka kala saara qur-aanka iyo sunnaduna curfigay u celiyaan wa caashiruhuna bilmacruuf a ilah leeyihi dumarka waxaad ku dhaqdaan sida dhaqanka caadada wanaagsan ee muslimiinta meeshaas deganu leeyihiin ku saasuu saasuu leeyahy fain alcuquuda heshiisyaalka almuطlaqata la iطlaaqay inamaa tunsalu waxaa lagu dejiyaa cala alcurfi dhaqanka waalcurfu dhaqankana khidmatulmar'ati waa gabadhu inay adeegto wa qiyaamuha inay u istaagto bimasaalixi lbeyti guriga danihiisa addaakilati ee gudaha wa qaala wuxuu yidhi ibnulqayim walaa yasixu ansixi maa atafriiqu in la kala saaro bayna shariifatin gaba sharaf leh iyo wadanii'atin mid hooseyda fuqahada saasay qaara u kala saaray waxay yidhahdeen gabadhu gabar shariifada hadday tahay shaqaalad u keene badar karime dharna dhaqime qof iska hoosayda haddaad soo guursatayna ayadaa shaqayna war sidaasu cadaalad maaha cadaalad maaha diinkuna waa cadli wuxuu yidhi walaa yasixu ma ansaxayo atafriiqu in loo kala saaro bayna shariifati mid sharaf le iyo wadani'atin mid hoosaydoo liidata wa faqiiratin gabar faqiirad ah iyo waqaniyatin gabar qaniyad ha aabbeheeda qani ah waa inaad shaqaalo u keentaa aabbaheeda faqiira iyadoo ha shaqaydo maya sax ma adiga dhaqaalahaagaa la fiirina adigaa curfiga fiiri ragga adiga kula dhaqaalaha eg hadday gabadha shaqaalo u or shaqaalo u ilaa waxaa lagu yidhi sida wanaagga ragga ay wax u dhaqdaan gabadha u dhaq ragga kula tabarta eeg haddaysan shaqaalo keeninna gabadha waa inay shaqayno sidaas wey cadaaladu ee gabadha aadeed la fiirin dhaqaalaha lagu soconaa midkaaga adiga haddii ragga kula dhaqaalaha ee ay qaadumin keenaan qaadumin u keen gabadha haddii gabdhuhu ay adeegaan ragga kula dhaqaalaha gabdhaha gabadha waa inay adeegto waa in meesha cadaaladda la ilaaliyo fahaa wuxuu yidhi tusaalow kuu keeno wuxuu ku yidhi yaa ka sharaf badan faatima binti rasuulillaah ayadaa guriga ka adeegi jirtay ka war wuxuu ku yidhi fa haadihi midaanu ashrafu nisaai alcaalamiin caalamyaalka oo dhan dumarkooda tii u sharaf badneed weeye yacni wuxuu u jeedaa faatima radia allahu canha kaanad waxay ahayd taqdimu mid u qaadumayda zawjaha ninkeeda wa jaa rasuulkay u timid faatima hada rasuulkanu celinay sal اlahu alيه waslm tashkuu ilayhi xaalo ay uga dacwoonaydo alkhidmata rasuulkay u timi waxay tii rasuulkeela farih waa ibixeen saan u shaqaynaya ee qaadun adoon addoon ii shaqayda ii raadi maahan inay leedahay waa diidana maahan inay leedahay ninkayga waxa weya qaladu iigu dira shaqada farihiyaama baxayba say u shaqaynaya markaaseta rasuulka allow qaadun ii farihii saasay inoqdeene rasuulku muxuu ku yidhi wax ka qayr badanaan kuu sheegahu habeenkii markaad seexaydo soddon iyo saddex goor subxaan allaahi dheh soddon iyo saddex goor alxamdu lilaahi dheh soddon iyo afar goorna allahu akbar dheh ilaahay baa kuu kaalmayna shaqada fudayna qaaduun wax weyn ma qaban kare rabbiyaa kuu qabana taasaa kaaga qayr badan wey kaanad waxay ayd faadima taqdimu mid u qaadumayda sawjaa ninkeeda wa jaa-atu rasuulkay u timid sala allahu calayhi wasalam tashku ilay xaalay u dacwoonaydo alkhidmata oo ay ka sheeganaydo khidmadda iyo adeegga iyo qaadumaynta falam yushkihaa dhibaataday ka sheegayday kama suulin falam yushkihaa wixii ay ka cabanaydo ka sheeganayday nabigu kama suulin oo ma dhihin shaqadaas maba lihido awalaa qalad lagugu diray kama suulin intaa waa dhammaaday warkii calaamatu ibnu halkaas iska joog wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wsalaama wbaaraka calaa nabiyina muxamed